hdinaa kusoo aroortay waa marka koowaad marka labaad xadiid kalaan haysanaayo xadiidi thawbaana radia allahu canhu waardaahu oo xasan ah oo nabiga laga wariyey uu yihi man ama qawman laa yaummu cabdun qawman qofna dad uma imaam noqdo fayakusu ducaaa binafsih isaga un ducaysta fain facala dalika faqad khaanahu saa hadduu yeelo wuu khiyaamay iyaguna aamin inay kuu dhahaan adna keligaa aad ducaysato soo imtixaan maaha waxaan aragnay rag aymo oo qunuudaya allaahumma ahdinii fii man hadayt ilaahu igu dar dadka aada hanuun iyago aamin maxay la aaminsanaya keligaa ducaysanaya ninkani wacaafin iyagoo oo ducaynba ilaahu aniga i caafi ilaahu aniga i hanuuni ilaahu wax khayra i xukun aamiin ba dadku inuu ducaynaya moodayaan aamiin bay isna keliga waa ducaysanaya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 kun fayakun aamintan ku hayna ya man yaqulu lisha ilaahigii wax walba haw dhehe ahaado aamin ilah aqbal meeshaydi maaha laakiin mixnadu carabigiyaa ku garan wey annagu waxaanu naqaanaa aamiin baa la dhahaaye aaminta waxaa kaloon sugnayn meelaha qaarkood marka la gaaro subxaanaka subxaanaka in la yihahda ma sugna inaad iska aamusto iyo ilaahay ammaanta dikri baa la akrinayaa inay dikri iska akrido labadaa midu wey fain lam yasmachu hadduunan maqlin waa la kala fog yahay qiraa'adii qunuudkii ma maqlaysid qanaata isagaa iska qunuudaya adiga allahuma hadi saas adigu le maamuma waishracu waxaa sunno oo la jideeyey oo sunnaah alqunuutu in la qunuudo fii saa'iri lmaktuubaati salaadaha faradka ee kaloo dhammaantood lafdiga saa'ir bimacna baaqina waa loo isticmaalaa bimacna kulina waa loo isticmaalaa hal halkan bimacna kuli wey oo qunuudkan kii hore maaha wayushrau waxaa sunaa alqunuutu in la qunuudo fii saa'ir maktuubaati salaadaha faradka oo dhan linaasilati musiibo dhacday oo ama dadkan qunuudaysa haysata ama xataa dad kaleoo muslima haysata laa muطlaqan in la iska qunuuda bilaa naazila lama ogolo cala lmashhuuri sida raajixa oo hadyiga nabig qunuudka nawaasish iyo dhacdooyinka waa la soo raray laakiin qunuudiska joogtaa ah weligii lagama soo guuriye nabiga sala allahu alayh alih wasalam ruknu saabic baan ku daynaynaa caawa subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa